بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه wuxuu ku saabsan yahay hilaalu nabiy nabiga xarmashadiisii iyo wa hadyuhu nabiga hadyadiisii calayhi الsalaatu wasalaam alimaamu muslim raximah اllah waa imaamka ugu faahfaahin badan xajka iyo axaadiistiisa iyo masaa'ishiisa sida uu oga hadlo ee u soo jamciyey axaadiista kala duduwan ee ku saabsan xajka min awalihi ilaa aakhirihi kitaab lamida ma jiro xarmashada nabiga calayh salaam waa soo marray dhowr jeer axaadiis kala duduwan inuu ahaa qiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu cumraysto oo taxallulana waxaa u diiday hadyada uu waday tii buu ka hadli doonaa mar kale qaala xadaanii muxamed bnu xaatim qaala xadaanaa ibnu mahdiy cabdiraxmaan ibnu mahdi qaala xadaanaa saliim bnu xayaan can marwan alasfar can anas ibni maalikin radia allaahu canhu anas bnu maalik ibnu nadar abu xamsata alansaari khadimu rasuuli illaah sala allahu alayh waalih wasalam saxaabiyun jaliil ana caliyan caliy bin abi aalibin abulxasan alhaashimi ibnu cami rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam qadima min alyamani yaman buu ka soo galoo ka yimid nabigaa u diray isagii abu muusa alashcari laba iqliim oy yaman markaa ka koobneed inay kala aadaan iyagoo ah ducaad mucallimiinah qudaad ah zakada iyo jizyadana aruurinaya howlahaasoo dhan baa loo igmaday xajkii nabiga uu soo baxay xajatulwadaac bay ayaguna yaman ka yimaadeen labadoodaba waxay isku kala duwanaayeen cali bin abi daalibna hadyuu waday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam buu kula shirkoobay abuu muusa alashcarina hadiye ma wadin oo xujaydii kale iyo muslimiintii kale saxaabadii kale jamhuurtoodii oo la yidhi xajkiina cumro u ku xalaaloo buu raacay faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga cali wuxuu ku yidhi bima ahlalta maxaa soo xarmatood soo niyootood ku dhawaaqday faqaala wuxuu yidhi cali ahlaltu biihlaali nabiy nabiga calayhi salaam xarmashadiisa umbaa aniga niyooday wuxuu nabiga soo niyooday umbaa niyoodayoo waxaa la dhahaa tacliiqu niya niyat lixraam ayuu tacliiqiyo wuxuu ku xidhay nabiga calayh salaam niyadiisa way bannaan tahay fi lxaji qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi lowlaa ana macii alhadya hadduuna macayga hadye ahayn la axlaltu waan xalaaloobi lahaa saa darteed cali waxaa la yidhi macaygaa tahay ilaa xoolahan aan ka gowracono maalinta tobnaad waa ma xalaaloobaysid bikhilaafi abi muusa oo khilaafsan oo isaga la yidhi taxallul waa soo marray in badan alxamdu lilah masaaishaasi in la fahmaan rajaynaya biidn illahi tacaala kitaabkan saxiixa muslim aad iyo aad buu runtii xajka iyo axaadiistiisa noogaha qabtiray raximah اllahu tacala waradia allahu canh waxadaanii xajaaj bnu shaacir qaala xadaana cabdusamad ibn cabdilwaariثin xa waxadaanii cabdullaahi bnu haashimin akhbarana xadaana bahs ibn asadin qaala waxay dhan xadaana sulaym bn xayaan ow saliim bihada اlisnaad milahu hayra ana fii riwaayati bahs waxaa ku sugan la xalaltu waan xalaaloobi lahaa haddaan hadyo wadin qala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana husham can yaxya bn abi isxaaq wacabdilcaziiz bn husayb waxumaydanw samicuu anasan bay maqleen radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam aan maqlay ahalla bihimaa jamiican isagoo xajiga cumro labadaba isku daray oo xarmaday oo yidhi labayka cumratan waxaja labayka cumratan waxaja ayuu ku celceliyey nabiga calayh isalaatu wasalaam xaj iyo cumra ilaahu ku waajiibay oon la imaaday oo niyoodoon xarmaday waxadataniihi caliy bnu xujrin akhbaranaa ismaaciil bn ibraahim can yaxya bn xumayd طawiil qaala yaxya samictu anasan yaquulu samictu الnabiya salى اlah alيه wasalam yaquul labayka cumratan waxaja xalaan soo marray isaga ibnu cumar oo isku hayay oo ibnu cumar uu lahaa nabiga mufrid buu ahaa asagana uu lahaa kaanakum tacuuduunana sibyaana nabiga calayh salaam baan maqlay asagoo le labayka xajatan wacumra aw cumratan waxaja warka ziyaadadana waxaa iska le anas binu maalik samica maa lam yasmac ibnu cumara wuxuuna maqal buu maqlay ayadaana la qaadanaya wa qaala xumayd qaala ana samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu lalabayka bicumratin waxajin qaala waxadaanaa saciid ibnu mansuurin wacamru naaqid wasuhayr bnu xarbi jamiican an ibni cuyaynata qaala saciid xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaanaa zuhri moxamed bnu muslim can xandalata alaslamiy qaala samictu abaa hurayrata radia allaahu canhu cabdiraxmaan bnu sakhr adowsi yuxadiu can inabi asagoo ka warramaya sala allah aleh wasalam qaal waladii nafsii biyadihi buu yidhi nabigu waa dhaartay alxarif biduuna an yuxlafa alinsaan qofka isagoo la dhaarininoo dhaaro la dhiir wuu dhaaran karaa inuu adkeeyo ama mowqifka uu yatadallab ama saxaabada markii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii meelo badan ka qanciyey waxaan hadda uu ka hadlaayo rasuulka masaladan uu ka hadlaayana masale haybi ahoo gadaal ka imaan doonto weeye marka waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay layuhilanna waxaa soo xarman doona oo soo niyoon doona oo soo xajin doona ibnu maryama maryamo wiilkeedii ciisa bnu maryam calayhi wacalaa nabiyina wacalaa jamiici alambiyaai asalaatu wasalaam ululcasmi uu ka mid ahaa aakhiru ambiyaau bani israa'iil ayuu ahaa nabi ciisaa soo xajin doona oo soo xarman doona nabigu ka horreeyey oo ambiyada nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ugu dhowaa buu ahaa ilaa lix qarni ayay isku jiraan baa la yidhaahdaa haddana wuu ka dambeyn doonaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ciise waa nool yahay ciise waa nool yahay calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baa kor yeelay bal rafacahu allahu ilayh ilaahay baa kor u qaaday isagoo nool markaa aakhiru zamaan buu soo degi doonaa diintii muxamediyadeed ee rasuulkeenna iyo qur-aankeenna iyo sunnadeenna unbuu sulda ahaan iyo hoggaan isagoo ah ayuu ummadda ku maamuli doonaa kaasuu ummadda ku maamuli waxay cusub iyo diin cusuba isaga markaa uu ta'siisinaya ama lagu bilaabayo ma jirto imaamka muslimiintana dhexdoodu ahaaday oo mahdiga ayaa markaas imaama uu soo degaayo nabi ciisena calayhi salaatu wasalaam hoggaankii kale ee guud ayuu la wareegayaa waa ka masiixudijaal dili doona waa ka muslimiinta maaragtay kula carari doonaa duurusina waa ka juuj wamaajuuj isagoo joogoo nool ay soo degi doonaan kadibna isagoo nool la baabi'in doono marka waa aakhiru zamaan aayaadka waaweyn ee soo socday sanka isku hayuu ka mid yahay ciise calayhi salaam soo degidiisa marka marka uu soo dego diintu muslimiin baa jirta xajka waa la xajinayaa camaashii iyo shareecadii waa la dabaqaya dadka xajin buu ka mid noqon marka waa xajinaya layuhilanna bnu maryama bifaji rawxa meeshaa rawxa la yidhahda waddadeeda bayna maka walmadiinu soo mari xaajan isagoo xaj la yimidoo xajinaya aw muctamiran cumraysanaya aw amase layadniyannahumaa waa labayn doonaa waa kulmin doonaa bayna alxaji waalcumra qiraan intaba waa samayn doonaa wey وxadaثnah qtayba بن سacيid qال xadaثna layث بن sacdi can iبn شihaab bhada اisنaad miثlه qala wاladii nafsu mحamadi bydih wy وxadaثanihi xrbl بن yaحya qal akhbarana iبn whbi qal akhbarani yunus can ibni شihaabi can xadl bn caliي الأslamiي أnahu samca aba hurayraةa radي الlah canhu yquul qala rasuulu الlahi slى الlah عalيه wsلم wاladii nafsii byadihi mil xadiiثihima ciisa alayه الslam soo degidiisa wey ciisa bnu maryam alayh الsalaam intuu soo dego yaksiru sariiba wayaqtulu lkhinziira wayadacu ljizya nabigaa ka sheekeeye alayh salaam marka ka sheekaynta nabigu ka sheekeeyey inuu imaan doono waxay ka dhigan tahay in ciise calayhi salaatu wasalaam nabiyu aakhiru zamaan unan ahayne nabi ka horreeya nabiga calayhi salaam laakiin weli aan dhimanin shareecadeennana uun dabaqi doona wixii diinteenna uun ay ogoleedeed xukuntay umuuna ku waamuli doonaa oo masalatu wadcu ljizya bay culimmadu ka hadlaan jizyada gaalada inay islaamaan iyo inay islaamka bannaanka ka maraanoo dowladda islaamka iyo muslimkaasi faafahaya ay bannaanka ka maraan kadib haddii dee islaamku uu faafaya waa diin caalami ah oo meella ku ekeen diinta caalamiga ah qolo way ka hor imaanoo xarbiyiin baa la dhahaa oo dagaal iyo iska celin iyo iska caabin baa imaan qolana waxay ku leeyihiin anagu ma islaamaynayn laakiin dhulkaanaan iska deganaanaynaa kuwaa yidhi dhulka annagaan deganaanaynaa dhulkii maadaama xukunkiisa iyo maamulkiisa islaamka uu la wareego kor iyo hoosba loo dhaafay heshiis baa imaanaya marka inay iyaguna nabad ku noolaadaan oo xoolahooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba ay nabad ku noolaadaan muslimiinta dhexdoodana ay joogaan kana qayb qaataan horumarka iyo dhaqaalaha muslimiinta sida muslimka zakada looga qaadi ee looga qaaday xoolihiisa kala duwan zakawaadka ayaa iyagana wax jizya layada laga qaadayaa jizyada marka iyaga waa laga qaadi ilaa laga gaaro nabi ciise wakhtigiisa calayhi salaatu wasalaam ciise markii wakhtigiisa la gaaro wax jizye la yihahda ma ogeli buu leeyahy marka waa ogelidaasi madiin cusuba asaga uu bilaabay oo nabi ciise calai salaam wataa maya nabigeennaa sheegay wayadacu ljizya jizyadu waxay ku eg tahay haayadeeda iyo wakhtigeeda ilaa nusuuli ciisa calayhi salaatu wasalaam intaas wixii ka dambeeya jizye lama aqbali doono marka shareecadeenna inuu dabaqay ciisa calayhi salaatu wasalaam <clears throat> baabu bayaani cadadi cumari nabiyi sala allah aleh wasalam cumrooyinkii nabiga uu cumraystay tiradooda kow wa zamaanihinna xilliga ay dhaceen iyo bisha uu nabiga cumraystay qaala xadaana hada bnu khaalid xadaana hamaam xadaana qataada ana anasan radia allahu canhu ahbarah ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam ictamara arbaca cumar afar cumruu nabigu yuu cumraystay kulluhunna dhammaantoodba fii dilqacda bishaa dilqacda la yidhaahdo ee sida taal af soomaaliga lagu yidhaahdo bishaasay wada ahaayeen ila alatii maca xajatihi midii xajkiisa ku jirtay mooyeen istidnaha marka ila latii maca xajatihidaasi ma aha midaasi ina iyaduba aynan ahayn dilqacda dilqacday ahayd ee waxaa weeyaan afartaa cumro saddex waxay ahaayeen fardi cumro keligood bay ahaayeen dilqacduu nabigu calayh salaam soo niyooday dilqacdayna ku dhammaadeen amaa midda xajkiisa ku jirta cumradii xajka uu ku dhex daray markii dhinac laga fiiriyo iyaduna dilqacday aheedoo laakiin nabiga dilxulayfe ka soo baxay wixii oo dilqacdo afar beri ka dhiman tahay dilqacda aakhirkeedu nabiga xarmadoo niyooday laakiin camalkeedii dawaaf iyo sacyigeedii wuxuu la yimid dilxija ayuu nabigu la yimid ayadoo xajka ku jirta ayadoo xajka ku jirta yuu dilxija nabiga calayh salaam camal ahaan oo la yimid marka ayada laftirkeedu waxay dhacday shahru dilqacda xagga niyada iyo exraamka iyo miiqaadka uu ka soo niyooday sala allah aleh wasalam cumratan min alxudaybiya <clears throat> afartii buu ku tirinayaa cumrada koobaad sanadkii lixaad bay dhacday wixii makal mukarama gaalada ay haystaan xudaybiya la yidhaahdaayo meeshaa xudaybiya la yidhaahdo ayuu nabigu calayh salaam dhaafi waayey oy gaaladu ka hor istaageen <clears throat> marka cumratulxudaybiya la yidhahdaa sulxuxudaybiya cumratulxudaybiya xataa qaswatulxudaybiya intaba way isku badashay markii dambe saansaan dagaal ayay yeelatay kadibna sulxi bay ku dhammaatay marka horena cumro iyo ujeeddo cumro unbaa lagu yimid magacyadaa saasay uwada leedahay taas waxay ahayd bishii dilqacda caama <clears throat> sitti min alhijra sanadkii lixaada hijrada aw zaman alxudaybiya waa shkashaki fii dilqacda bay ahayd wa cumratan cumrana min alcaami almuqbil sanadkii soo qaabishanaa ee ka dambeeyey cumrat alxudaybiya waa sanadkii toddobaad cumrat alqadaa ayaa la yidhaahdaayo nabiga waxaa lihi sanadkan ma laguma ogolo laakiin sanad dambe yaa lagu ogolaan bishuruudin wa quyuud shuruud bay ku heshiiyeen fii dilqacda bay ahayd wa cumratan cumrana min jiciraana jiciraanuu nabiga ka soo cumraystay jiciraanana waa markuu ka soo laabtay nabiga xunayn haniimadii meeshii lagu qaybiyey carafaadaan ka dheereen wey xayu qasama hanaa'ima xunayn xunayn haniimadoodii meeshii lagu qeybiyey fii dilqacda iyadana bisha dilqacda ahe sida taal wa cumratan cumrana maca xajatihi xajkiisii ku jirtayoo iyaduna niyada iyo xarmashadu bishaas dilqacday dhacday sida taal camalkiina hadde waa daba dheeraayo wakhtigii xajka bishii dilxija ayay markaa soo gabagabooda iyadoo xajka ku dhex jirta halkaa marka waxaad garanaysaa cumrooyinka nabiga afartaba waxay ahayen bisha dilqacday ahayen waa ficilkiisii qowlkiisana waan arki doonnaa inuu nabigu fadilay cumratun fii ramadaan marka walidaalika raximahu raximahullah wuxuu taradudayaa labadaa kee fadli badan in dilqacda la cumraysto oo ficilkii nabiga la waafaqo iyo in ramadaan la cumraysto oo qowlkii nabiga calayh salaam la qaato ayuhuma afdal labaduba inay afdal fadli leeyihiin bannaan yihiin cumraduna wakhti kastaba ay bannaan tahay waa hadal iska caamo waa jira arrintaa lama diidana laakiin nabiga calayh salaam wuxuu dilqacdo u tarkiisiyey ama ashhurulxaj uu nabiga u cumraystay waan soo marray cilladaasi intaasuu si gaargaara ayuu nabiga u khilaafayey gaalada oo alcumratu fii ashhuri اlxaji min afjari اlfujuuri fi اlardi wayaquuluuna ida bara'a dabaru wacafa alaharu wainsalakha asafaru xallat ilcumratu liman ictamar ayaan xalay soo marray marka kadibna si jamaaci oo jamhuur lmuslimiin boqol kun oo saxaabadii ah ayaa haddana la soo xajisay markaasu wuxuu yidhi xidiidaha waa loo gooyo oo xajkiina cumro u badalay ilaa liman yusaaqa alhadya qofkaan hadye wadin mooyeene laakiin taas ujeeddadaasuu ka lahaa nabiga calayh salaam wa huwa afdal binisbatihi huwa asaga markii loo fiiriyo taasaa afdalah nabiga musharic buu ahaa ummadduu gaarsiinaayey shareecada iyo diinta laakiin qowlkiisii saxaabada uu ku yidhi cumratun fii ramadaan tacdilu xaja kaasaa afdalah ayay qaar culummada ka mida leeyihi way kala qaadayaan qaala xaddaana moxamed bn muhanna qaala xadaana cabdsamd xadaana hama xadaana qataada qaala sa'altu anasan baan waxaan weydiiyey kam xaja rasuululah rasuulku intee xajiyey calayh salaam qaala xajatan waaxida hal xaj ah hal xajuu nabigu xajiyey bacda goorma bacda alhijra intuu hijrooday kadib hal xaj buu soo xajay xajaatulwadaac la yidhaahdo amaa qabla alhijra waan mari doonaa waictamara arbaca cumar afar cumrana waa cumraystay uma dakara bimili xadiidi hadaab waxadaanii zuhayr bnu xarbi qaal xadaana xasan bnu muusa akhbarana zuhayr an abi isxaaqin qaal sa'altu zayd ibnu arqam baan waxaan weydiiyey kam qazawta maca rasuulilah zaydow saxaabi jaliilaho saxaabada waaweyn bad ka mid aheede inteed nabiga la duushay oo duulaankii nabiga uu bixi jiray difaaca diinta iyo iclaa kelimatillaah inteed adiga la socotay nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi sabca casharata toddobiyo toban howlgal iyo khaswo iyo duulaan baa nabiga la socday calayh salaam qaala waxadaanii zayd bin arqam wuxuu ii sheegay ana rasuula allah nabiga calayh salaam hazaa inuu duulay tisca casharata sagaaliyo toban marka laba umuuna raacin toddobiyo tobanka kale waa la socday saxaabada qaar weligood aan ka hadhin baa jirta ka abubakrin wa cumar radia allahu canhu saxaaba badan baa jirta wa annahu xaja bacdamaa haajara intuu nabigu hijrooday kadib wuxuu xajiyey xajatan waaxidatan hal xaja xajat alwadaac xajkaa xajatalwadaaca basuu xajiyey qaala abu isxaaq wuxuu yidhi wa makana ukhraa abu isxaaq asabeeci wuxuu leeyahay intuu nabigu maka joogo uun soo hijroonin hal maroo kale ayuu xajiyey nabiga calayh isalaatu wasalaam waa soo maray ninkii la dhihi jiray suraaqa ibnu maalik ibnu jucshum waxaan u jubayr ibnu mudcim oo intii riti ka dhumay isagoo ka raadinaya carafa dhihi jiray haada min alxumsi famaa baalahu huna isagoo dhihi jira marka qabla alhijrana mar buu soo xajiyey nabiga calayh salaam laakiin fii sunan tirmidi waxaa ku sugan maratayn laba jeer nabiga qabla alhijra inuu xajiyey waxadaanaa haaruun binu cabdillaahi alxamaal qala akhbarana maxamed bnu bakr albursani qaala akhbarana ibnu jurayjin qaala samictu caطaa yukhbiru qaal akhbaranii curwa bnu zubayr baa ii warrame qaal kuntu ana wabna cumara aniga iyo ibnu cumar waxaan ahayn mustaniidayni kuwa ku tiirsan ilaa xujrati caaisha caaisha qolkeeda qolka caaisha dhinacan masaajidku ka saaran yahay marka qofka masaajidka ku jira guriga caaisha uu ku tiirsan karaaba bannaanka masaajidkana uu ku jira caaishana gurigeedana uu ku tiirsan karaa iska weydiin cilmiga laga qaado laga faa'iidaysan niqaashka cilmiga iyo mudaakarada cilmiga ay ka socotaa radia allahu canha caalimad bay ahayd saxaabada iyo taabiciinta intaba ee halka usoo fadhiisan jiray wuxuu leeyay marka kuntu ana wabnu cumara mustanidayni ilaa xujrati caaisha caaisha qolkeedaan ku tiirsaneen wa innaa lanasmac annagoo waxaan maqlaynaa innaa lanasmac waxaan maqlaynaa darbahaa garaaceeda bisiwaaki rumayga ay ku garaacaysa ilkaheeda tastannu iyadoo rumaynaysa darbuha yani shiddat addalki qaad xoogga ay ilkaha u marmarinaysa ilkaha u marinaysa rubayga ayaa hadda waxaa lagu tilmaamay darbi si ay maarata u garaacayso shanqadhi bay maqleen marka iyadoo rubayanaysa sida ay rubayga ugu dadaalaysa ugu mubaalaqoonaysa ugu xeldheeraanaysa qaala faqultu waxaan ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan waa cabdullaahi ibnu cumar yaan waxaan ku idhi actamara nabiyu sal l slam fii rajab nabigu bilsha rajab la yidhaahdo ma cumraystay qaala nacam haa buu yidhi saddex bilood dilqacdaa iyo bil rajaba ah, saasuu ibnu cumar dhihi jiray faqultu licaaisha waxaan ku yidhi ey ummataah hooyoy way maqlaysaa ila halka ku jirtaaye alaa tasmaciina miyaadan maqal maa yaquulu wuxuu leeyahay abu cabdiraxmaan qaalad waxay tihi wamaa yaquulu wuxuu leeyahay bal ku dhawaaq qultu waxaana yaquulu wuxuu leeyahay ictamara nabiyu nabiga calayh salaam baa cumraystay fii rajabin bishii rajab faqaalad waxay tihi yakfirullaahu liabi cabdiraxmaan usluubka raddiga fiiri ee xasanka ah yakfirullah qof aad radinayso inaad iskaga ducayso hadal wanaagsan ku tiraahdo masaa'isha cilmiga markii qofka aad ka radinayso inaad la fagaadho xiidaha u siibto oo jaahil waxba garanayna ka dhigto oo qof munxarif ah oo leexday oo shareecada ka leexday cara inay ku qaadda ma aha ujeeddadu cara ma aha markii diinta laisradinayo inaad caraysan tahay ood xamiye iyo xamaaso taa ah aad difaacanaysa maaha ujeeddadu diinta inaad ka hadlayso oo difaacayso umaa la rabaa oo ay kaa tahay naseexo qofkan aad u naseexanayso marka caaisha ducba ka helay cabdulahi bin cumar radigii caaisha ducuu ka helay yakfirullaahu liabi cabdiraxmaan kunyadiisiiba weli ugu dhawaaqdayoo magaciisii maahee waa tashriif iyo ixtiraam iyo tawqiir waay abi cabdiraxmaan allah u dembi dhaafo lacamrii aniga cumrigaygee mactamarad fii rajab mactamara nabiga muuna cumraysanin fii rajabin rajab musha la yidhaahdo wamactamara ma cumraysana nabigu min cumratin cumro ilaa wainahu cabdulaahi binu cumar lamacahu waa la socday cabdulahi bin cumar afartii cumraba nabigu waa la socday calayh salaam haddana rajab kumaba jirinba marka wahmi iyo ismoodsiis ayaa ibnu cumar ku dhacay ee nabigu bil rajab ma cumraysanay sala allah alayh waaalih wasalam marka lacamridaasi waa waa suurat lqasam ahaan bay u yar eg tahay laakiin xaqiiqat lqasam ma wadato qasamka siiquu leeyahay siiqadiisa waxaa weeya alwaawu walbaawata midna marka kuma jirto xuruuf lqasam meesha kuma jirto marka xaqiiqat lqasam maaha maanta qaala waibnu cumara cabdullaahi bnu cumar yasmacu waa maqlaaya warka caaisha ay leedahay iyo hadalkiisa si caaisha oga daba tagtay waa maqlaaya famaa qaala la maya ma dhihin walaa nacamna ma dhihin sakata wuu iska aamusay u aamusay liannahu caaisha cilmi bay ku hadashay iyo waxay xifdisan tahay ibnu cumar radia allahu canhu wahmi iyo shaki baa galay saas darteed buu iskaga aamusay waman xafida xuja xuja calaa man lam yax qofka xifdisan baa la qaadanaya caaisha radia allaahu canha warkeedaas afartaba inay ahaayeen bisha dilqacda ayaa saxiixa waxadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali ahbarana jariir ibn cabdmajiid can mansuur ibni muctamir can mujaahid bni jabrin qaal dakhaltu waxaan galay buu lehy mujaahid ana aniga wa curwat bnu zubayr almasjida masaajidkii baan gallay masaajidkii nabiga <clears throat> faidaa cabdullaahi bni cumar jaalisun wuxuu fadhiyaa ilaa xujrati caaisha caaisho qolkeedii buu ku tiirsan yahay xagga masaajidku fadhiyaa gurigeedana waa ku tiirsan yahay wannaasu dadku yusalluuna waxay tukanayaan adduxaa salaatu duxay tukanayaan fi lmasjidi masaajidkii baa barqinkii laisugu soo gurmay masaajidkii nabiga oo salaatu duxa la tukanaya duuba howlihiis iyo shaqadiisna ka soo kacay yaa salaatu duxa lagu tukanaya fasa'alnaahu ibnu cumar baan waxaan weydiiyey can salaatihim dadkan salaadoodaan weydiinay faqaala wuxuu yidhi bidcatun bidca wey bidcatuntaasi tajamucan iyo in masjidka laga soo doonto salaatu duxadan ama masaajidka si jamaaco ahaan loogu tukado ma ahayn hadyigii nabiga iyo wakhtiga nabiga lama aqoonin sala allah aleh wasalam qofka gurigiisa ku tukan qof qof haddii masaajidka ku tukada waa la gartay laakiin in loo soo qadoosadoo la dhaho salaatu duxadii baa la jooga masaajidkan la aadaynaa oo jamaacadaasi meesha iskugu imaato taasaa bidca qaar waxay leeyihiin bidca waxaa weeye istidaamada in salaatu duxada la daa'imo oo lagaba tegin taasaa bidco ahoo mararna in la tukado inta badan marmarna laga tago saan waajib loogu arkin laakiin in la daa'ima afdala sababtuna axaadiista xoojinaysa bal ee waa sadaqa lijamiici alacdaa xubin walbaba waxaa laga rabaa maalintii inuu qofku sadaqa la baxo sadaqada ama ha ahaato macruuf dhan baa sadaqaa tasbiixdii buu nabigu yidhi waa sadaqa takbiirtu waa sadaqa tariishi waa sadaqaa alamru bilmacruf wanahy can munkar sadaqa islaax bayn naas waxaasn markaasuu nabigu wuxuu yidhi waxaa kaga filan laba ragcadoodoo uu tukanayo barqinkii marka wakti kastana waa loo baahan yahay marka in la daa'imo saasay afdal u tahay xadiista marka laga fiiriyo iyo meelo badan faqaala lahu curwa curwa wuxuu yidhi ya abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow ibnu cumar wey kam ictamara rasuulullah nabiga meeqa cumruu cumraystay sala allah aleh wasalam faqaala wuxuu yidhi arbaca cumarin afar cumro ixdaahunna midoodna fii rajabin bisha rajab bay ahayd bisha rajab ee oo ugu dambaysa fakarihna waa mid hadda aan ku jiro hadda maxaan ku jiraa rajab bayna jamaadulaakhiri waxay dhacday bayna shacbaan wa bacda shacbaan maxaa ku xiga ramadaan allahuma ballignaa ramadaan ayib wajcalnaa miman actaqtahu min annaar faqaala curwa wuxuu yidhi marka uu weydiiyey rajaba fakarihnaa waxaan nacnay buu leeyahay labadii arday ee mujaahid iyo curwo ahaa xoogow jirka isgeliyeen waxaan nacnay an nukadibow inaan beeninoo dhaano ah ma aha rajab u cunaysaa nabiga alai slam wanarudda caley inaan radinno isma leekin saxaabigii jaliilka iyo taabicii bay kaliyihiin wa samicnaa waxaan maqannay anagoo xaraj ku sugan istinaana caaisha caaisha rumayashadeeda fi lxujra qolkeeda ay rumayanayso iyo garaaciisa ilkaheed faqaala curwa wuxuu yidhi alaa tasmaciina yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday miyaadan maqan ilaa maa yaquulu abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi faqaalad waxay tihi wamaa yaquulu muxuu yidhi qaala yaquulu wuxuu leeya ictamara nabiyu sal slam arbaca cumar afar cumruu nabiga cumraystay ixdaahunna midoodna fii rajabin rajab bay ahayd buu yidhi faqaalat waxay tihi yarxamullahu abaa cabdiraxmaan allah u naxariista yakfirulahn waa soo maray iskugu dartay mactamara rasuululah nabiga ma cumraysanin ilaa wa ibnu cumar macahu waa la socday weligii meel looma dhaafin wamactamara haddana ma cumraysanin fii rajabin qadun weligii ma cumraysanin bisha rajab nabiga calayh salaatu wasalaam marka waxaa weeyaan waa halmaamay nisyaanka iyo halmaankuna aadamaha waxaa weeye waa ku bannaan yahay qofka waa halmaami karaa laakiin saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam ayagoo oo og si dhab ah oo macnaha xifdisan oo fahansan oo xasuusan warka nabiga ma khilaafayaan marka caaisho warkeedaa la qaatay ibnu cumar nisyaan baa lagu xumaaray raximahu llah waradia allahu canhu baabu fadli lcumrati fii ramadaan cumro la cumraysta ramadaan gudihiis bisha ramadaan waa bil fadli badan acmaal fara badan bayna yaana ilaahay loogu dhowaadaa ramadaanka markii la garo cumraa ka mida وxadثnي محamed بن xاatim بن maymuن qال xadثna yaحya بن سacيid عن بن jurayجin qاal أخbarnii cطاء qال samictu بن cabاsin يxadiثuna qاal qaala rasuulu الlahi salى الlaه عليه وsلم لimrأati min الأnصاar gabar reer ansaareeda umu siraan waan arki doonaaye yuu nabiga عalay slam wuxuu ku yidhi samahaa ibnu cabaas baa magacaabay fanasiitu smaha magaceedii baan aniga halmaamay cada inuu yahay bay u eg tahay laakiin riwaayo kalaa caddaysay waa ibnu jurayj cabdilmelik ibn cabdilcaziiz tilmiidu caطa midkaa weeye nin kale fanasiitu ismaha magaceeda waan halmaamay ma manacaki buu nabiga ku yidhi islaam ayuu u yimid markuu xajka ka soo laabtay wey xajatulwadaac ka soo laabtay yaa wuxuu ogaaday inayn islaamta dadka xajiya ku jirin nabiga calayh salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi maa manacaki maxaa kaa reebay an taxujii macana maca inaad nala xajiso ummaddii ilaahay ee meel walba iskaga yimin sanadkan aadnan raacdo qaalad waxay tihi lam yakun lanaa nooma sugnayn ilaa naadixaan laba riti umaan lahayn oo geela laba neef oo geela umaan lahayn safartaa dheer awr iyo waxbaa la saaran yahay ilaa naadixaan faxaja abuu waladiha ayadii baa min iltifaat baa la dhahaa hadalkii bay ilaa ayb takalam ilaa ayba faxaja abuu waladiha walad carruurteeda aabbahood bay tihi ninkaygii ma dhihin ee waxay tihi carruurteeda aabbahood wuxuu ku xajiyey wabnuhaa iyo wiilkeedii calaa naadixin labadii halaad mid ka mida yay xajka ku aadeen oo iyaga maaragtay isla fangaleen wa taraka lanaa wuxuu nooga tegay naadixan hal neefa oo geela nandaxu calayhi waxaan ku waraabinaa nandaxu calayhi kaasaan beeraha ku waraabsannaa oo ku dhaansannaa kaasaan beerta ku waraabsannaa ku dhaansannaa ilaan beertii in la sii waraabiyo reerkiina loo dhaamiyaa la rabaa labadiiba haddaan midna ay qaataan ninkii iyo wiilkiisii midda kalena gabadhu ay fuusho beertii iyo reerkii oo dhan baa oon looga tegi marka kaasaa saas oga tagnay bay tiri qaala wuxuu yidhi ritigii kale marka waa ku xajin weynay beertii iyo reerkiiba aniga layga tegey iyo ritigii oo la rabay inuu reerka u dhaamiyo qaala faida jaa nabiga wuxuu ku yidhi faida jaa ramadaanu ramadaan markuu imaado faactamirii cumraysuu nabiga alay slam cumre aad fa ina cumrata alcumru fii ramadaan la cumraysto tacdilu waxay u dhigantahay xagga ajirka iyo hawaabka xajatan xaj bay u dhigantahay xagga ajirka iyo hawaabka weeyaan ee agga ijzaha maaha qof xaj lagu laha hadduu cumraysta ramadaan cumratu fii ramadaan tacdulu xaja intuu dhaho xajki waa iga kor noqday ma dhihi karo ma dhihi kare waxaa weeyaan xagga ajir iyo hawaabka waa la ajir iyo la hawaab wey fa ina cumratan fiihi tacdilu xajatan <clears throat> rajogelinta nabiga saxaabada iyo taysiirkiisa fudeedintiisa iyo tabshiirka iyo bishaarayntiisaay ka mid tahay yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu haddii gabadha xoogo isgodaysay naxsaneed dadkii baad ka hadhay ay laheed nabigu wuxuu yidhi calayh salaam albaab kale u furay waxaa weeye fursad balle weli haysataa waad cumraysan kartaa weliba ramadaanka ku aadi buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam waxadaana axmed bn cabdata adabiyu qaala xadaana yaziid yani bnu suraycin qaala xadaanii xabiib almucallim can caطaa ibn abi rabaxin can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu liimra'ati min alansaar ku yidhi yuqaalu lahaa umu sinaan la yidhaahdo maa manacaki maxaa kaa reebay an takuunii inaad ka mid ahaato xajajta tii xajisa inaad ahaato macanaa anaga maca anagae la jirka anaga maxaad noola xajin weye qaalat naadixaan laba nahalaad oo aan waraabsanno beeraha oo ku dhaansanno yaa kaanaa liabi fulaan abi fulaan abu sinaan ninkeedii wey labada zawjiha ninkeedii ka wadaa xaja huwa asagii baa xajiyey iyo wabnuhu wiilkiisii calaa axadihima midkood wa kaana alaakharu midka kalena wuxuu noqday yasqii calayhi qulaamuna addoonka annagaa noogu soo dhaamiya oo beerta noogu waraabiya ayaduna dee aamir weeyaano way ka dambaysaa oo shaqadaasi ayaa wax wadaa oo waxay leedahay naldixu calayhi bay riwaayada hore tiri waan ku dhaansannaa marka waa amarkii hulaamkuna waa mubaashirkii shaqada qabanayo wey way bannaan tahay qaala fa cumratun nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi cumro fii ramadaan la cumraysto taqdii waxay gudaysaa yani tacdilu fi اljri wاhawaab taqdiidu waxaa weeyaan yani waxay ajirka iyo hawaabka u dhigantaa waxay u dhigantaa xajatan xaj ow xajatan maci xaj aniga layla socday u dhigantaa buu nabiga sala اllah alيه wasalam baabu istixbaabi dukuuli makata maka in la galo waa wanaagsan tahay min ahaniyati alculya karinta kore waalkhuruuji minha in laga baxo min ahaniyati asufla karinta hoose wa dukhuuli beladihi qofku beledkiisa inuu galo min dariiqin waddo markuu cibaado ka yimaado khayr alatii aan waddadii ahayn kharaja minha uu ka baxay marka inta dambe ijtihaad waay waana qiyaas oo ciiddii oo kale oo qiyaas qaadanaya laakiin masalada hadda naskeeda imaan doona waxaa weeyaan in nabiga uu ka galay aniyat اculya markuu maka gelaayey aniyat اculya waa kada mida la yihahdo bifatxi kaafi kada ayaa la yihahdaa aniyat suflana kuda baa la yihahdaa bidami اkaaf kuda marka dakala min kada wakharaja min kuda aniyat اculya buu nabigu ka galay calayh salaam tii marta suflan waa xajat اlwadaac iyo weliba maka fatxu maka waa meeshii abu sufyaan lagu hayey ee cabaas uu ku hayey si uu ciidanka muslimiinta iyo xooggooda asagoo nolol lagu qabtay oo la hayo oo weli aan islaamin muslimiinta xooggooda iyo cududooda uu arko markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi nabi allow xaggaan eh, ka gallaa markaasaa gelitaankii nabiga calayh salaam bacd ariwaayaat waxay caddaynayaan markuu yidhi xasaan ibnu haabit cadimtu bunayatii in lam tarawha tuhiiru naqca mawqicaha alkadaa'u mawqicuhaa riwaayaad kale waa jiraan iyo nusa kale makaanuhaa iyo mawqica halkadaahu marka uu ku dhaartay wuxuu yidhi carruurteeda waa taawaayaa haddaad arki weydaan fardaha oo siiga kacinaya siiga kacinaya buurta kada korkeeda annagoo maka qabsanayno oo quraysh gacanta ku dhignay oo fardahano ay ka daadanayaan buurta kada haddaad arki weydaan oo tacarurta waayaa saasuu yidhi markaa nabigu inuu yidhi calayh salaatu wasalaam meeshii uu xasaan yidhi waan ka gelaynaa laga galo ah, ibraaran liqasabihi dhaartiisaasoo loo baarifalayo halkaasuu ka soo galay waxaa kale oo culimmadu ay leeyihiin waa tafaa'ul in markuu galaayo uu ka gala nabiga calayh salaam taniyat alculya midda sare waa tafaa'ul in diintiisii iyo guushii iyo nasrigii uu sara maray ayuu nabiga alay slam taniyat alculya oga galay middan taniyat suflaana wuxuu oga daadegay markuu degaayey eh, eh, tafaa'ul ayaduna lisuhuulati shareecati wa yusriha shareecadeenna sahuuladeeda yusrigeeda fudeedka naxariista ilahyuna siiy subxaana wa tacaala wa qiila kayru dalika waxaa ka mida ah in ayadana la yidhi kaana makaanan asmax markii aniyatu culyana waddaduu ku soo baxay ku toosneed ee xaramka laga arkaya kacbada aniyatu suflana khuruujka iyo bixintay ku sahlan tahay bixitaankay ku sahlan tahay haddaa marka dambe warkan dambe aan sheegna marka istixbaab ma ahee waa uun arrin ku soo musaadafa iyo waddada u sahlanayd ma ahayd nabiga calayh isalaatu wasalaam waxay isku hayaan haliya mina nasuk am laa ma ajir iyo hawaab baa laga helayo cibaadaday ka mid tahay mise ma ahee hadda sida kuu sahlan waayo de maanta waa adag tahay inaad jihadaad maka kaga timaada mooyeene jiha kale inaad doonato oo soo wareegto culays baa ku jira qaala xaddaana abu bakr bin abi shayba qaala xaddaana cabdullahi bnu numayr xa وxadثna iبن نmayri qال xadثna abi xadثna cubaydالlahi can naafic can abi cumara أna rasuula الlahi salى الlaه عalيه waslm kaana yakhruju min dariiqi shajara markuu madiine ka baxaayo dariiqa waddada dariiqu shajarada la yihahda geed bale buu ka bixi jiray wayadkhulu waa soo geli jiray markuu madiine soo galayo dilxulayfa xaggeeda ka yimaado min dariiqi اlmucaras waddadaa mucaras ayuu ka soo geli jiray waa laba waddo waidaa dakhala makata markuu maka galayana dakhala min ahaniyati اlculya ayuu ka geli jiray wayakhruju min ahaniyati suflana waa ka bixi jiray sala اllah alيه ali wasalam cibaadadu ka yimid laakiin safartan caadiga ma la yeeli saasoo kale taasaa niqaash u baahan qiyaaskeeda qaala waxadaanii zuhayr bn xarb wmaxamed bn muhanى qaala xadaana lanu qiyas maca alfaariq buu noqon karaa xadaana yaxya wاlqaطaan can cubaydillahi bihada اlisnaad waqala fii riwaayati zuhayr alculya allati bilbadxa haniyat اlcudya waa midda badxa ku taalla badxa maka ee ku foorarta muxasab iyo diiduwan iyo meesha macyaha badneed ayay ku foorarsataa xagga maqbarat almucalla yay ka timaadaa hadda wixii o dhan dee buurahii oo dhan waa la qardodamsaday eber baa laga dhigay wixii noollah guryahaa laga duldhistay marka macaalimtii iyo magacyihii in badanoo ka mida ah, wax badan baa iska bedelay inkastood boorarka arkayso in weli magacyihii ay ku qorqoran yihiin qaala xadaana moxamed bn muana wbn abi cumara jamiican can bn cuyaynata sufyaan qaala ibn muana xadaana sufyaan can hishaam bn curwata can abi can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allah alay waslam lama jaaa ilaa makata markuu maka yimid dakhalahaa maka wuxuu ka soo galay min aclaaha meesha koroo tariyatlculya layidhaahdo wa kharaja min asfaliha hoosna waa ka baxay xikmada laga leehayna culimmadu waa ka hadleen waan sheegnay waxaddaana abu kurayb moxamed bn alcalaa qaala xaddaana abu usaama can hishaam can abihi can caaisha ana rasuula allahi sala allah alay wasalam dakhala caama alfatxi sanadkii maka la furtay min kidaaduu ka galay min aclaa makata dhaartii xasaan baa la xaqiijiyey qaala hishaam fa kaana abi yadkhulu minhuma aabbahay labada wuu ka geli jiray buu leehay alculya iyo asufla kilayhima wa kaana abi akara maa yadkhulu min kada inta badanse kaduu ka geli jiray marka walamru fii dalika waasix arrintu waa iska saalan tahay midkaad harta ka gal baabu istixbaabu lmabiit in la baryaa wanaagsan bidiiuwan meesha diiuwan la yidhaahdo cinda iraada dukhuuli maka marka maka la geli rabo diiuwan waa wadadan shaaricumadiina la yidhaahdo waddada shaariculmadiina la yidhahday ku taallaa meesha ayadaa markaa xaramkana masaajidkana kamaba sii foga waa calaamo iyo raad baa hadda weli kasii muuqda oo meel yaroo guryahoo dhisan oo ceelki way ay leeyihiin ayayna tuseen marka weli aartii iyo raadkii waa ka jiraa waana mowqifka hadda naqlu naqlujamaacigi iyo basaskii iyo meesha hadda ay istaagaan weeyaan markii madiine iyo waddadeeda lagu bixi rabo ayib halkaasa uwa la yihaa cinda iraadati dukuuli maka maka maka la geli rabo waliqtisaal in la qabaysto lidukhuuliha maka geliddeeda loo qabaysto oo qofka isagoo qabaystay nadiifa inuu galo ilan zaxme iyo cidhiidhi iyo wax badan baa imaan kara dad badanna way isku imaanayaan meelaha dadka iskugu imaadaanna in lanadiifiyaa fiican wa dukhuuliha nahaaran in maalinimo laarko la galo oo xaramkii iyo mashaacirtii iyo acmaashii layska arki karo ayaa wanaagsan inkastoo hadda hadda habeeniya maalin isku mid weeye iftiinkiibaa xataa habeenkii baad moodaa inuu kasii iftiin badan yahay waxaa uun lagu xidhay oo muxuu ahaa laydka waaweyn ah xadaanii zuhayr binu xarbi wa wacubaydullaahi binu saciid qaala xadaanaa yaxya huwa alqataan can cubaydlahi abaranii naafic an ibni cumara ana rasuula اlahi sal اla alي waslam baata bidawan buu baryey xata asbaxa ilaa waaga u baryey uma dakala makata makuu galay nabiga calayh salaatu wasalaam aayad buu iska saaxday waagi baa u baryey waa qabaystay makuu galay subaxdii sala allahu alayh waaalih wasalam marka halkaasi tarayuf iyo ta'ani iyo deganaan ayaa laga qaadanaya way isku muuqdaa markaad iduwan taagan tahay kacbadii waad aragtaa iska nastay saxaabadiisii wuu ilan tusayaa halkaasuu iska habeenkii iskaga tukaday saaxday salaadda subax kadib markii waa qabaystay buu nabiga calayh salaam galay ah, markii uu dawaafka la yimidna dib buu iskaga soo noqday sala allah alah wasalam waxaasoo dhanba waa tashriic inay dadku ayna mar walbaba korokoro ayna ku ahaanin kacbada oo zaxmiya caliiri ilan afwaaj afwaaj intaas oo kumanaana mar walba soo daadanaysa oo imaanaysa oo caalamka ka soo qulquli xajka iyo cumrada marka in laisku banneeyaa fiican qaala wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa yafcalu dalika saasuu yeeli jiray wa fii riwaayati ibni saciid xataa salla subxa subxii buu tukaday qaala yaxya ow qaal xata asbaxa ilaa waagi ka baryi waxaddaana abu rabiic zahraani qaala xaddaana xamaad qaala xaddaana ayub bn abi tamiima can naafic ana bna cumara kaana cabdullaahi wuxuu ahaa laa yaqdamu makata ma geli jirin ilaa baata bidawan buu beryi jiray xataa yusbaxa ilaa uu ka waabariisto wayaqtasila ka qabaysto uma yadkhulu makata nahaaran maalinibuu geli jiray wayadkuru can nabiyi sala allah alay waslam wuxuu ka sheegay annahu facala inuu saa yeelay habeen haddii la garanadhib ma laha waxaan soo sheegnay mar eh, xalayta cashiradeenaan ku jirtay inaan shaaray cumratljiciraana nabigu inuu habeennimo intuu soo cumraystay isla habeennimoba uu meesha ku laabtay sala allah aleh waali wasalam marka habeennimo waa la geli karaa waa la cumraysan kara waa la cibaadaysan karaa laakiin waxaa weeyaan xajka markii laga hadlayo nabiga xajkiisii ayuu maalinimo galay waxadaanaa moxamed bn isxaaq almusayabi qaal xadaanii anasun yacni ibnu ciyaad can muusa bni cuqbata can naafic ana cabdallahi xadaahu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam kaana yanzilu bididuwa buu nabigu beryi jiray wayabiitu bihi waa beryi jiray xataa yusaliya ilaa uu ka tukadaa subaxa subaxa xiina yaqdamu makata markuu maka gelayo wa musala rasuuli illah cabdullahi bn cumar maxaad ku taqaanay tatabuca aahaarta nabiga calayh salaam iyo meelihii ku tukaday ee fadhiistay ee degay ee iyo waddada uu marayo dhinacuu ka istaagay wuxuu leeyahy marka wa musallaa rasuuli illaah nabiga musallihiisii uu ku tukaday daalika ee kaasa calaa akimatin haliida akima meel yar taag ah oo talli ah oo taag ah qaniyada oo adag oo dhagax adaga halkaasuu nabiga ku dul tukaday laysa fi lmasjidi maaha masaajidka alladii buniya laga dhisay markii dambe ama meeshaas masaajidka yaree meesha lagu dhisay maaha meeshuu nabiga ku tukaday walaakin asfala waa ka hooseeya min dalika meeshaas calaa akimatin taagga korkiisa qaniyadatan adag halkaasuu ku tukaday nabiga calayh salaatu wasalaam qaala xaddaana muusa bnu isxaaq almusayabi qaala xaddaana anas yani ibnu ciyaad an muusa bni cuqbata can naafic ana cabdالlahi bn cumara ahbarahu ana rasuula اllahi salى اlah alيه wasalam istaqbala wuxuu qaabilay furdatay اljabal buurta labadeeda fangor ama labadeeda karmood meesha buurta ay ka yar gaaban tahay karin gaabada ka tahay weeyaan furdatay اljabal ayuu nabigu qaabilay aladii furdada baynahu asaga iyo wa bayna jabali awiil meeshuu nabiga taagan yahay iyo buurta weyn u dhaxaysa naxw alkacbati kacbada xaggeedana ah yajcalu lmasjida masaajidka wuxuu yeelayay alladii buniya fama meesha dadka hadda ay ku tukanayaan masaajidka nabiga ku tukaday ay leeyihiin nabiga kumana tukanina wuxuuba yeeli jiray yasaara almasjid aladii masaajidka bidxiisa bidarafi lakima waa masaajidka labaad wey kuna bidx buu ka mari kuna midig markaa eh, wuxuu yeeli jiray yajcalu lmasjid aladii buniya ama masaajidka meeshaa laga dhistay wuxuu yeeli jiray yasaara almasjid aladii masaajidka bidxiisa bidarafi lakimati akima ama meesha taagga fiirteeda ku yaalla wa musalla rasuuliillaah nabiga meeshu ku tukada iyadu asfalo minhu meeshaa way ka hoosaysay calalakimati bay ahayd korkeeda asawdaa madow yadacu waa ka tegi jiray min alakimati akimadaa iyo buurtaasi casharata adrucin toban diraac aw naxwa wax lamiduu ka yar dhaadhici jiray uma yusalli waa tukan jiray mustaqbal alfurdatayn asagoo labadaa fangorood iyo labadaa karmood dhexdooda qaabishan min aljabali dawiili buurta weyn dhurta dheer ama dhurta weyn alladii baynaka adiga wa bayna alkacbati inii dhexeey marka istaagto waa iska tilmaamaha waxaan la aqoonin oo la arkin laskatir tilmaamayo ibnu cumar haddee meesha waba soo gaabiye muslime xadiid dheer oo xadiid alamaakin la yidhaahdo fii saxiixi albukhaari waa kii sii dan jiray radia allahu canhu ardaa baabu istixbaabu ramli ramliga waa ruclayn iyo kadlayn khababna waa la dhahaa waa alisraacu fi lmashyi maca taqaarub alkhuda socodka waxoogoo la dadejiyo lugahan laisku dhadhoweeyo markaad soconayso kadla yar weeyaan fi dawaafi iyo walcumrati cumrada wa fi dawaafi alawali min alxaji dawaafka u horeeya dawaafulquduumka u horeeya sacyiga ka dambeeya ayaa khadabka lala imaanaya cumradana dawaafkeeda rugniga ee dawaafulcumraha ayaa khadabka lala imaan xogow ruclaa wey ciladeedana waan arki doonnaa qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana cabdullahi bnu numayr xa xaddaana ibnu numayr xaddaana abi xaddaana cubaydullah can naafic can ibni cumara ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana wuxuu aha idaa daafa bilbeyti markuu dawaafo addawaafa alawal dawaafka u horeeya ee uu kacbada rabo inuu dawaafay dawaafulquduumka la kaasuu khababa alaaan saddex raculayn jiray wa mashaa arbacan afar rac caadi buu iskaga socon jiray toddobadii loogu talagalay kacbada wa kaana yascaa bibadni lmasiil haddii safa iyo marwo la dhaho kaana yascaa waa ordi jiray bibadni lmasiil meesha daabmareenka ah idaa daafa markuu dawaafo bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooda tog baa mari jiray toggaa asaga ahee bayna safa walmarwa udhexaysa xagga safa usoo dhow yahaye halkaa iyada hadda calaamoba ku taalla oo min ilaa halka laga bilaaba meesha ku dhammaanayso halkaa markuu nabiga maraayo waa ordi jiray sala allah caleh wasalam wa kaana ibnu cumar wuxuu yafcalu daalika saasuu samayn jiray mararka qaar asagoo socday waa dhacday nabiga calayh salaam ibnu cumarna uu deliishaday oo yidhi saca rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wamasha wa ana rajulun kabiir isagoo leh xadana mxamed bn cabaas xadana xaatim an bn ismaaciil can muusa bn cuqba can naafic an ibni cumar ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana idaa daafa fi lxaji markuu xajka uu kacbada dhawaafo walcumrata iyo cumrada awala maa yaqdam marka u horraysa eed xaramka timaada baa laga bilaabi fainahu yascaa wuxuu ordi jiray alaaata adwaafin saddexda dawaafe hore bilbeyti kacbada waa ordi jiray uma yamshi arbacan afara aayar buu iska socon jiray uma yusallii sajdatayni laba ragcadood buu tukan jiray sajdataynka waa ragcatayn wa labada ragcadood maxaa lagu magacaabaa ragcatay addawaaf baa la yidhaahdaa oo dawaafka kadibba toddoba markaad dawaaftaba laba ragcadood baad tukan haddaa rabto mar kale haddana sii bilow toddobaad u kala googoynaysaa ilaa dawaafka kacbada xaddu wakhti kuwa oo nusuga ka mid ahe ama lagu xalaaloobo ama quduum ama fulaan waa gaar laakiin markaad kacbada xaramka iska joogto dhammaantood iska dawaafto waxba dhibaata male an yatasaaca nabigu alai salam haka reebina xilli kasta oo la dawaafayo marka adawaafu bilbeyti salaadna waa kii yidhi oo sidii salaadoo kale weeye salaadda sunnada wakhtiga aan la nahiyin mutlaqa say iskaga bannaan tahay oo kale weeyaan laakiin maxaad samayn isku fakin maysid toddoba markaad dawaaftaba laba ragcadood baa tukan faasil weeye kadib baa haddana kow bilaabi toddobadiiba waxay noqon dawaaf uma yaduufu bayna asafa walmarwa safaiya marwo dhexdooda ayuu nabigu dawaafay yani sacyi baa loo jeeda dawaafkan waxadaanii abu daahirin xarmala binu yaxya qaala xarmala akhbarana min wahmin qaala akhbarani yuunus can bni shihaab can nasaari bn cabdillahi akhbarahu ana cabdllahi bn cumara qaal ra'aytu rasuula allahi sala allah alay wasalam baan arkay xiina yaqdamu makata markuu maka galo idastalama rukna alaswad rukniga madow waxaa loo wadaa rukna alxajari alaswadi xajaru aswadka tiirka uu ku dhex jiro markuu nabigu saa u salaamaba awala maa yaduuf markuu horeysa dawaafka bilaabaayo xiina yaqdamu marka uu soo galo makaba markuu saa u salaamo yahubu waa ruclayn jiray alaaa adwaaf saddex dawaaf oo min asabci toddobadii ka mida xoogow yarkadla oon aad u sii badnayn ayuu saa nabiga calayh salaam idibaac baa weliba la socda midka u horeeya gacanta midigtaa in gu'i laga soo hoos laga mariyo kilkisha oo garabka bidixda la saaro garabka waa bannaan yahay marka alkhababu maca alindibaac ayaa la yidhaahdaa ruclayn ay jinatuurra la socoto ruclayn jimatuurra ula socdo waxadaana cabdullahi bnu cumar bnu aabaan aljucfiy qaala xadaana ibnu mubaarak ahbarana cubaydulahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ramala ramala iyo khababa iyo waa isku mid rasuululahi sal slam baa yarucleeya min alxajari ila alxajari alaaa laga bilaabo xajaru aswad iyo asagoo haddana lagu imaado xajar aswad intaasuu saddex jeer nabiga ku wareegay kacbada wamashaa arbacan afarna waa socday sala allahu aleh waali wasalam waa goorma waa xajat lwadaac ama cumrat alqadaa oo ay ku timid sababtii ku timid ramliga wuriidkiisa ahayd nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ordaayey bayna ashaamiyeyn oo xagga xijriga ah labada rugni ee yamaaniyeenka ana wuu iska socday nabiga sala allah aleh wasalam waxaddaana abu kaamil aljaxdariyu qaal xadaana sulaymaan binu ahdar xadaana cubaydulahi bnu cumar can naafic ana bna cumara ramala min alxajari ila alxajar laga bilaabo xajarulasad ilaa xajarulasad intaasuu nabigu rucleeyey ibnu cumar wadakara ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam facalahu inuu sameeyey buu sheegay marka markii sababta ay taallay loo ruucleenayey yaa ka yareed oo hal dhinaca unbaa kacbada laga ordaayay dhinaca kalena waa laiska soconayay markii dambe oo maka intii la furtay xaajatulwadaac ba la joogo caalamkii oo dhan xijaaz oo dhan muslimiin ay haystaan cabsina ayna jirin aamin la yahay yuu nebigu kordhiyey calayhi salaam orodkii oo yidhi min alxajar ila alxajar maxaa yeelay marka hore sabab bay ahayd haddana waxaa weeyaan cibaaday noqotay iyo daaco ilaahay loogu dhowaanayo oo la kordhisanayo ayada cibaadadana xikmad kama madhnoo tadkiir iyo xasuus ayay marka kugu reebaysaa iyada oo meeshan ayadaa cadow uu kugu maadsanayo cadow kugu maadsanayo ku daawanayo leeyahay lugahooda iyo minjahooda iyo calooshooda iyo xanuunkii madiine ay ka soo qaadeen aan daawanayn ku qoslaayaan ayaa jiri jirtay maanta oo intaasoo khalaa'iqoo boqol kun oo saxaabo ah ay nabiga moxamed calayh salaatu wasalaam ku dabafaylayan daba socdaan in arrintii ayadaheed la sameeyo tadkiir iyo xasuus weeye wa min baabi faama binicmati rabbika faxadid nicmadii ilahay subxaanahu wa tacala la muujinayo wey qaala waxadana cabdullahi bn maslamata bn qacnamin qaal xadana maalixa waxadana yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala qara'tu cala maalik ma waxaan ku dul akhriyey can jacfar bn moxamed buu ka wariyey can abihi jaabir bn cabdillahi radi allah canhuma annahu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay ramala min alxajari alaswad xajarul asad intuu ka bilaabay ruclaynta xata intaha ilayhi isagu ku dhammeeyey alaaata adwaaf saddex dawaaf oo hore qaala waxadaanii abu daahir axmed bnu camr ahbarana cabdulahi bn wahbin ahbaranii malikun wa ibnu jurayjin can jacfar bni muxamedin can abiyi can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam rabana ahalaaata adwaaf saddexda dawaaf ee horuu nabigu racleeyey wa min alxajari ila alxajari bunuu ku geeyey wa xajat alwadaac xadaana abu kaamil fudayl bn xusein aljaxdari qala xadaana cabdulwaxid bnu ziyaad qala xadaana aljurayriyu saciid bnu iyaasin can abi dufayli abu dufayl saxaabiyu ljaliil aakhiru man maata min asaxaaba ayuu ahaaye abu dufayl radia allaahu canhu muxuu aha magaciisa waaila miyuu ahaa caamir bin waaila can abi dufayl qaal qultu liibni cabaas baa waxaan ku idhi ara'ayta haada aramla ibnu cabbaas ow waxaad ii sheegtaa haada ramla ruclayntan bilbeyti kacbada la ruclayn alaaa adwaafi saddexda dawaafee hore ee xogow saa loo yar kadlaynaayo wamashya arbacati adwaaf iyo afar dawaafoo layska socdo asunatun hu ma sunnaa arrinkan fa inna qowmaka qowmkaada yascumuuna waxay sheegayaan annahu sunnatun inuu sunno yahay qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi waqad khaalafa aljamiic dhammaan wuu khilaafay saxaabadii kaleo dhane wuxuu yidhi radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi sadaquu run bay sheegeen wakadabuu beenna way sheegeen sadaquu wakadabuu wuxuu ka wadaa sadaquu run bay sheegeenoo waa ficil nabi oo nabiga waa la yimid arrintan ayada ahee ruclaynta ah laakiin waxay kadabuu ku khaldameen in la dhaho wa sunno mustamiraa ah weeyaan nabigu waa sameeyey binaa'an isagoo u jeeda oo raba inuu caddeeyo oo sameeyo arrintii gaaladu ay lahaayeen aan daawanno wax tabar daran oon dawaafi karin weeye moxamed iyo asxaabtiisii la socotaye tibuu rabbiga nabiga alai slam u jabatuuranayey oo cadowguu rabay nabiga calayh salaatu wasalaam inuu carhogeliyo ka naxiyo laakiin sunno weeyaan way soconi tan ma jirto wakadabu buu leeh waa arrinta ibnu cabbaas bay khaas ku tahay radia allahu canhu ardaah wa ilaa ramligu waxaa weeye sunnah isagoo lasii ziyaadiyey oo min alxajari ila alxajar ayaaba dhacday qaala qultu waxaan maa qawluka sadaquu wakadabuu maxaad ka wadaa noo fasir see ku dhacday sadaquu run bay sheegeen wakadabuu been bay sheegeen see iskugu imaatay qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas ina rasuula allahi sala alla alay slam qadima makata makuu galay faqaala almushrikuun marka maka uu galaya waa sanadka toddobaad ee hijrada cumrat alqaba waay marka maka gaaladaa haysata gaaladiiba waxay dhaheen ina muxamadan muxamed iyo wa asxaabahu asxaabtiisii laa yastadiicuuna ma karaan an yaduufuu bilbeyti kacbad inay dawaafaan min alhuzaali min ajli lhuzaali weyd iyo macaluul darteed weyd iyo macaluul darteed bayna dirgan karin oo ayna lugtaba kor u qaadi karin kaalee ku maadsanna wa kaanuu yaxsuduunahu nabigay xasdi jireen iyo saxaabada nimankaa mushrikiinta ee gaalada ah nicmadaa ilaahay siiyey iyo guushaas ay ku fadhiyaan ee lagama maarmay ayaga oo magaalo kale iyo caasimad kale ay heleen iyo ibnimaamka nabiga lasoo dumay iyo muhaajiriin waxba aan loo noqonin ayagi way xasdaayaan qaala faamarahum rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu amray markiiba waxaa soo dhacay waxyigii min asamaa allaama alquyuub ilaah wax walba og min fawqi sabci samaawaat jibriil buu soo diray u sheeg baa layidhi keyd iyo dhagar bay gaaladu la maagan yihiin muslimiinta muslimiintana waxaa la rabaa inay mar walbaba ay cadowgooda u jimatuurtaan oo ayna isdiidin oo aynan tabardarri iyo dacfi ayna muujisanin baa la rabaa nacam walaa yada'uuna mawdican yaqiidu lkufaara bi yacnii meel kasta oo gaalada lagu cadhogelin karo ajir iyo habaab baa laga helaa Ah, waqlud calayhim waa ka ilaahay leh fa amarahum rasuulu lahi sal slam wuxuu amray an yarmuluu alaaa saddex inay ramliyaan wuxuu nabiga alay way jirtaa saxaabadu inay xaalad la kulmeen culus rag xoolahoodii ka tegey madiine oo yar meel jirro badana ay galeen marka dambe ilahay caafimaad uu siiyey bidacwati rasuul calayh salaam marka xaaladdaa way jirtaa oo saxaabaduba ay ka cabaadeen daltabyadii ku dhacday laakiin waxaasoo dhanba lama rabo in cadowga loo muujiyo saddexda hore orodba ku marwiyu nabiga calayh salaam wayamshuu inay socdaan arbaan afar buu nabigu amray qaala qultu lahu waxaan ku yidhi ahbirnii marka ibnu cabaas wuxuu le way jirtaa laakiin wax socda oo sunnaa maaha buu ka wada qultu lahu waxaan ku yidhi ahbirnii can idawaafi bayna asafa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodoo la dawaafo raakiban qofka soo wax saaran asunnatun huwa ma sunnaa fa ina qowmaka yazcumuuna waxay sheegayaan annahu sunnatun inay sunnataho nabigaa sameeyey qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas sadaquu run bay sheegeen wakadabuu wayna ku khaldameen qaala qultu waxaan wamaa qowluku sadaquu wakadabuu maxaad ka wadda qaala ina rasuula allah nabiga calayhi salaam kaura calayhi nnaas dadkii baa nabiga calayh salaam ku batay nin walba wuxuu rabaa nabiga inuu arko oo nabigu u dhowaado dadkuna waa badan yihin boqol kun weeye yaquuluuna waxay leeyihiin haada muxamadun haada muxamadun ayay leeyihin dadaan weligood arkin baa ila joogo reer maka carruurtii yareeda maka iyo kuwii ka soo raacay meelahaas kale ee madiine aan deganeen nabiga soo raacay calayhi salaam intaba waxaa weeyaan waxay rabaan inay arkaan xataa kharaja alcawaatiq gabdhihii gashaantimaha guryahooda ka soo bixi jirin maqbiyadahabaa min albuyuuti guryaha ka soo baxay siday nabiga u arkaan qaala wa kaana rasuulu llah nabiga calayh salaam caadadiisa waxay ahayd hadyigiisa laa yudrabu naasu dadka lama garaaci jirin baylayday hortiisa dadka ku soo xoomay nabiga calayhi salaatu wasalaam lama kaxayn jirin sida ciidamadu ay yeelaan madaxdooda dadka ay oga fiijiyaan lama yeeli jirin falammaa kahura calayhi markii dadka nabiga ku soo bateen nin walba inuu arka uu rabo yuu rakiba hashiisii fuulay sala allah alay wasalam si dadku ay nin walba korkaa oga fiirsado walmashyu mashyiga iyo wasacyu sacyiga yaa afdalu in hadda gaadiid la fuulo xikmad loo fuulaayo ma jirto haddayna jirin jirre iyo xanuune in la socdo oo socod lagu socdo oo meeshii markii la ordayo la gaaro la sacyiyo ayaa afdal buu leehay xadana mxamed bn qal xadana yaziid abarana jurayriyu bhada isnad naxw hayr anhu qal wakana ahlu makata qowmun xasid qolo xasad badan bay ahaayeen walam yaqul muu dhin yaxsuduunahu qala xadana ibn abi cumar xadana sufyaan can ibn abi xusayn can abi ufayl qaal qultu libni cabaas waxaan ku yidhi ina qowmaka yazcumuuna waxay sheegayaan ana rasuula اlahi sal اlah alay slam ramla bilbeyt inuu kacbada markuu dhawaafay uu ramliye u rucleeyey saddexdii hore wa bayna safaa wamarwata iyaduna inta sacyiga ee loogu talagalay badlmasiil toga meesha ku eeli jiray wahiya sunatan inay sunno tahay bay qabaan qaala wuxuu sadaquu run bay sheegeen wakadabuu waxadanii moxamed bnu raaficin qaal xadana yaxya bnu aadam xadana zuhayr xan cabdilmalik ibnu saciid ibnu abjar can abi dufayl qaal qultu ibna cabbaas waxaan ku yidhi uraanii qad ra'aytu rasuula allah waxaan isku arkaa inaan nabiga arkay nin yar buu ama kudhimaynaya nabiga alai salam isagoo yar ninkan isagoo yar abu dufayl buu nabiga dhintay marka nabiga waan arkay weli waan dareensanaa nabiga inaan arkay xasuustii baa ugu jirta qaala fasifu lii ii tilmaan haddaad nabiga aragtay isagoo yar oo dhabarka lagu wabo oo xajatulwida qaala wuxuu qultu waxaan ra'aytu cinda almarwa waxaan arkay marwo agteeda calaa naaqatin isagoo hal saaran waqad kaura annaasu caleyh dadkan ay ku soo aruureen oo nin walbuu raba nabiga inuu ku soo dhowaado qaala wuxuu yidhi faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi daaka rasuulu llaahi waa sax waad aragtay rasuulka ilahi waa sala alla alay slam innahum kaanuu laa yudacow kaanuu waxay ahaayeen laa yudacuuna ay laa yadfacuun kuwa aan reebinoo riixin canhu xaggiisa laa yudacown dadka lama difaaci jirin lama dafcin jirin lama reebi jirin lama riixi jirin canhu nabiga lagama riixi jirin walaa yukharuun lamana guulguuli jirin yukrahuun iyo eh, yukrahuuna dhusaqda qaar yukrahuun lama ikraahi jirin dadka lama khasbi jirin yukrahuuna yaa ka fiican marka laa yudacuunada waxa weeyaan waa xagga afcaasha ah, idaaca waxa weeyaan yowma yudacuuna ilaa naari dacan iyo fadalika aladii yaducu lyatiim iyo bimacnaa dafci waa xagga ficilka xagga qowlka iyo hadalkana nabiga dad u soo lama guulguuli jiron lama lama maaratay canaanan jirin walaa yukharuuna lama guuli jiro lama canaanan jirin xagga qowlka qala wxadana abu rabic zahraan qala xadana xamaad can ibnu zaydin can ayuub can saciid ibni jubayr can ibn cabbaas radi allah canhuma qaal qadima rasuulu lahi sal l slam wa asxaabu baa soo galay makata waqad wahanathum xumaa yatrib soo maarti wax jiray ahayd saxaabado tabardarri iyo dacfi waa jiray laakiin tabardarridaadaasi yuuna cadow ku farxin shamaatat alcadaa baa la yidhahda cadow inuu kugu farxo iska ilaali waaba laga cuudu billaystaa ilahay baa laga magangalaa shamaata acdaa ee ilahi laga maangala subxaana wahalatun xuma yathrib qaala almushrikuuna waxay dhaheen inahu yaqdamu calaykum waxaan inoo soo gelayaa qadan berri qowmun dad qad wahalathum ay daciifi soo jilcisay alxummaa qandhadii madiine iyo malaariyadii madiina walaquu la kulmay minhaa madiina shidda dhibaato iyo daltabyo kala kulmayeen dacfi fa jalasuu waxay fadhiisteen mima yali lxijra dhankan xijriga oo shaamiyeenka halkaasay fadhiisteenoo xayoobsadeen ayagoo raba in nabiga iyo saxaabadiisa ay ku maadsadaan wa amarahum nabiyu markaasuu nabiga cala salam wuxuu amray an yarmaruu alaaa ashwaad iska dhaaf socod iyo liicid iyo inay tiicaane orod isku dayaa layidhi saddexda hore markaad ag maraysaan xuf ku maraa layidhi sidii bay yeeleen markaasay dhaheen nimankaad laheedeen waa dabar daran yahay ma nimankan aad moodo garanuugdu ordaysaa markaasay calaacaleen wayamshuu inay socdaan maa bayna ruknayn labada rukni ee yamaaniyeenka ee kacbada ka qarinaysa markaad maraysaan aayar iska socdaan liyarya lmushrikuuna inay mushrikiinta arkaan baa loo ordi jaladahum xooggooda saxaabada inay xoog leeyihiin faqaala almushrikuuna waxay dhaheen haaulaa'i aladiina zacamtum ana alxuma qad waharathum haaulaa'i ma kuwana aladiina kuwii aad zacamtum sheegayseen zacmi been baad noo sheegteen wey ana alxummaa qandha inay qad waharatum daciifise kuwaad heedeen ma kuwana haaulaa'i ajlad waxay ka xoog badan yihiin min kada wa kada waxda waxaas waxaas waxaas way ka orbadan yihiin say u ordaayaan ay ay xoog ugu ordeen weliba ayagoo intay indibac sameeyeen xoogow jinta soo laabay oo uu soo yar istaagay ayaa la tusay ayib qaala ibnu cabbaasna wuxuu yihi walam yamnachu nabiga ooma diidin oo kama reebin an yaamurahum inuu amro an yarmaluu alashwaada kullaha saddexda ashwaad ee inay wada ordaan ama toddobadaba ay ordaan nabiga wax ooma diidin oo kama reebin ila alibqaa'u waxaa ka reebay alibqaa'u naxariis iyo rifqin iyo dhimrin calayhim saxaabada uu dhimrinaayo saxabada u dhimrinayo dhoolatus baan ka rabnaay markaan ag maraynuun saddexda hore saddexda hore haddaan orod ku marraba ayaaba gacmaha taagayba oo yidhi ma raggan anagaad sheegayseen marka wakaas waa loo duugduugay tartiib baa marka la iska soconaya hadda inta soo hadhay qaala waxadaanii cmr naaqid bn abi cumar وaxmed bn cabd jamaca can ibni cuyayna qaal ibn cabd xadaana sufyaan can camr can caطa can ibni cabaas qaal inama sacaa rasuul الlah nabiga calayh salaam wuxuu la saciyey oo la orday wa ramala bilbeyti kacbadana uu u rucleeyey saddexdii hore liyuriya almushrikiina inuu gaaladii tuso quwata xooggiisa iyo awoodda ay leeyihiin saxaabadiga iyo nabiga alayh salaatu wasalaam baabu istixbaabi istilaami ruknayn alyamaaniyeyn labada rukni ee yamaaniyeenka la yidhaahdo yamaaniyeenka la yidhaahdo labadaasi in la salaamo fi dawaafi dawaafka duuna ruknayn alaakhirayn labada kale ee shaamiyeenkaas la salaami maayo la taba maayo labada rukni ee yamaaniyeynka la yidhaahdo midna yamaani baa la dhahaa midna waa midka rukniga xajulasadka ahe taqliib min baabi taqliib baa yamaaniyeyn loo yidhi sida qamarayn oo kale iyo cumarayn oo kale iyo mxuu ahaa aswadayn oo kale iyo baabu taqliib waaye marka labadaas marka yamaaniyeynku waxay leeyihiin midkan xajaru aswadka ku jiro laba fadiiluu leeyahay laba fadiilo iyo laba manqabo iyo laba martabo iyo laba manzilo yuu leeyahay mansilada koowaad ee la dheeriya kuwa kale kow calaa qawaacid ibraahim wey nabi ibraahim aasaaskii uu kacbada ku aasaasay yuu saaran yahay horta waxba lagama goynin aasaaskii buu saaran yahay laba xajarulaswadna waa ku jiraa labada fadiiluu leeyahay rugniga kale ee imaaniga la yidhaahdana hal fadiiliy hal martabuu leeyahay oo waa maxay calaa aasaasi ibraahim qawaacid ibraahim iyo aasaaskii ibraahim buu saaran yahay asaguna xajarulaswad ma haysta asagu saa darteed labada kale ee shaamiyeenku labada uma haystaan waa kow asaaskii nabi ibraahiimna kuma jiraan oo waa kaan soo marray inay carab quraysh ay ka soo gaabatay nafaqadii oy gudaha geliyeen labada tiir gadaashoodaba ilaa lix diraac ayaa kacbadii ka mid ahaabaa ka baxsanba marka aasaaska nabi ibraahim kuma taagna saa darteedba marka kacbada la dhawaafaayo midkan rukniga yamaaniga ah ee xajaras ku jirin asagu taabasho basuu leeyahay taabasho basa ayuu leeyahay waa haddii la gaadho saasaa u taaban taabashadaas kadibna ma shuminaysid gacantaada ma dhunkanaysid saanba u taaban allahu akbarna dhihi maysid amaa rukniga yamaaniga ah ee kale ee xajulasadka ku jiro haddii aad gaari karto waa afkaada saare waa dhunkan haddii kale gacantaad saare oo gacantaadaad dhunkanoo shumin wi alla waxaad ku taabato ulla allah ka dhigay ayaad shuminaysaa allahu akbarna waa la dhihi haddii la gaari waayana waa la ishaari oo korkaas asaa looga ishaarayaa intaasoo dhan buu leeyahay midka asagu uu leeyahay qaala xadaana yaxya binu yaxya wabarana lay xadana qutayba xadana lay an bn shahab can salim bn cabdilahi can cabdillahi bni cumar annahu qaal lam ara rasuula allah nabiga calayh salaam ma arkin yamsaxu min albeyti asagoo kacbada ka masaxayo masxiga waa taabashadii ila ruknayni اlyamaaniyeyn <coughs> labada rukni ee yamaaniyeynka basuu nabigu taaban jiray ah taabasho saamaad loo taabani khalaas qaala waxadaanii abu daahir xarmala qaala abu daahir akhbaranaa cabdullaahi bn wahbin akhbarana yuunus bn shihaab can saalim can abihi qaal lam yakun rasuulu llahi sala allah aleh wasalam ma ahayn yastarimu min arkaani ilbeyti kacbada afar gees wey labada arkaanulbeyt arbac afarta tiir ila rugna alaswada midka madow xajarasa ku jiro iyo waladii yelihi midka la xidhiira ku xiga labadaan buu nabigu salaami jiray xaggee jiraa kaas min naxwi duuri ljumaxiyiin jumaxiyiinta daarahooda iyo xaafadooda midka ku toosan waagii hore wey qaala waxadana maxamed bn muhana qaala xadana khaalid bnu xaariin can cubaydillaahi can naafic can cabdillaahi dakara wuxuu sheegay ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam kaana laa yastalimu ma salaami jirin ila alxajara wاrukna alyamaani waxadana maxamed bn muhana ila alxajara xajaru aswadka midka ku jira iyo warukn alyamaani وxadثna mحamed بن مثنى وزهير بن xرب وعbayd اللh بن سعيidi جميعا عن يحyى القطان qال مثنى xadثna يحyى عن عbayd اللah qال xadثnي ناaفع عن iبن cمر qاala ma taraktu اstilaama haadayn الruknayn labadan rukni ee shaamiyeenka ah labadan rukni ee shaamiyeenka ah oogama tegin taabashadooda nacam maa tarak cafwan maa taraktu kama tegin istilaama haadayni الruknayn labadan rukni ee yamaaniyeenka ee midka xajaroska iyo midka kale yamaaniyeenka kama tegin nacam alyamaaniya uu ku sii fasiree yamaaniga iyo walxajara xajarasadka labada kama tegin mundu ra'aytu rasuula allah sala allah aleh wasalam intaan arkay nabiga oo yastalimuhaa salaamayo taabanaya fii shiddatin xaalad adag oo isdixaam iyo culili uu jiro walaa rakhaa xilli ay iska sahlan tahay umuruhu labada midnaba kama tegin buu dhihi jiray ibnu cumar radi allahu canhu waxaa aad ba ugu tashadudi jiray ibnu cumar mararka qaar waxaa la wariyaa isagoo caliiligii iyo la gal isagoo dhiigaya sanki iyo afki inuu soo bixi jiray radia allahu canhu ardaa laakiin eh, shareecadeenna taysiir iyo tashiil baynu amartay iyo inaan naftaada aadan dhibin qofna aadan dhibin gaar ahaan xilligan hadda la joogo zaxmadu aad u daran tahay cajab alcujaab wax la laad arkaysaa yacni dad marka ugu dhowi waxaa weeyaan arkaantala ka mida waajibaadkana ka mid maaha waa iska mustaxab iyo sunna waa xadana markayna madarro iyo dhibaato iyo waxba ayna jirin waay marka dad waxaad arkaysaa meeshaasi waxay samaynayaan dagaal uun iska dheh dagaal yani xoog baa laisku adeegsan huwababa cadalaadkiisii iyo muruqiisii uu bannaanka soo dhigi iyo tad iyo taatiig wuxuu lahaa dhan ayuu meesha ku soo aruurinaya si dhagaxa u tago markaasaa waxaa laisku samaynaya iyo sida shiqi laiskugu dhigaayo adyaabasa wa aqrab min daalika inta cadhiiriga ah ee socda iyo dadka neefdhabaaya ee fuufta ku haya waxaa ku dhex jira haween qaar haweenoo waxaa jira sutida u qabanaya iyaga laftirkooda oad moodda inay tababaran yihiin oo meeshuu ragga galoo dhan intay galaan ayagana soo taabanaya ayaa jira marka maxaa maxaadiira iyo dhibaato ah taabashada haweenka cidhiirigaa dhacaaya burburka iyo rafaadkaas dhibkaa dadka u geysanayso kullu haada hadday marka sunno ahayd xataa in halka ay gaadho waxay isku badelaysaa mafsada ay isku badelaysaa lama ogolo walidaalika wuu kala reebi jiray cumar radi allahu canhu rag iyo haweenka marka la dawaafayo kala reebi jiray cumar naftirkiisu nabiga calayh salaam ah, canaanto wuxuu yidhi anta rajulun jal nin xoog badan baa tahay dadka ciriirin baa layidhi ah, niman haweenka dhexordaaya markuu arkeen cumar laakiin ushiisa u qaatoo ka fiijiyo yidhi xagga mara ka leexa gabdhaha arrimaha markaa hadda laakiin waa isku fakatay oo dadkiibaa carrada ka batay marka ummaddii si la yeelo waa la garan waayey askar baa joogta oo hortaagan laakiin laysa lahum xawl waxaad awooday leeyihiin in xeelada quwaha midna ma jirto waa un xogow uun kala sheelsheelin unbay ku jiraan xadaana abu bakr bn abi shaybata bn numayr jamiica can abi khaalid qaala abu bakr xadaana abu khaalid alaxmar sulaymaan can cubaydillahi can naafi qaala ra'ytu ibna cumara cabdullahi bn cumar oo waxaan arka yastalimu alxajara biyadii ku salaamaya uma qabala yaddow gacantii ku salaamay buu shumiyoo dhunkaday way bannaan tahay halka shay ee la dhunkan ee la shumin ee gacanta la saari karo jaamidaadka qaala waqaala maa taraktuhu mundu ra'aytu rasuula allah intaan arkay nabiga oo yafcalu samaynayo weliga kama tegin buu ibnu cumar yiri waxadaanii abu daahir akhbaranaa ibnu wahlaki nabiga asagoo hashii saaran oo ushiisa mixjankiisa saa u ishaarina waa la arkay abu daahir akhbarana ibnu wahbin akhbarana camr bnu xaariثin ana qataada bnu dicaama xadaahu ana aba طufayl albakri xadaahu anahu samica ibna cabaas yaquul lam ara rasuula اllahi salى اllah alيh wasalam nabiga ma arkay yastalimu asagoo taabanaya hayra ruknayn اlyamaaniyeyn labada rukni ee yamaaniyeynka bas uma hadduu gaari karo taaban jiray baabu istixbaabi taqbiil اxajar اlaswad fi dawaaf xajaru aswadka asagu wuxuu sii dheer yahay haddii la gaari karo in la shumiyo la dhunkado afka la saaro waa sunna nabawiya waa hadyi nabi sala allah aleyh wasalam waa wax ilaahay nagu addoonsaday oo bannaan oo sharcigeenna noo oggolaaday weeyaan in la dhagaxuun waxba taraynin waa kan ibnu cumar eh, waxaa u jeeda cumar bnu khadaab xadiidkiisan fiiri وxadثnي xrmل بن yaحyى أbarnي بن whb barnي yونس cmر xadثna hاrون بن سacيid الأydi qال xadثnii iبن whbi qال أخbarnii cmر can iبن شiهاab عan saلm أن abah xadثa qاala qabla cmaru cmar بن الخaطاab cmr الفاaruq abu xafsin radي الlah عanه أmيir المؤminiin yaa wuxuu dhunkaday ama shumiyey alxajara aswadkii uma qaala wuxuu yidhi ama wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay annaka adiga xajaru dhagax inaad tahay dadkii baa dhegaysanaya inaad dhagax tahay baan ogahay walowlaa annii anigu ra'ytu rasuula allah haddaanan rasuulka arkin calayhi salaam oo yuqabiluka ku dhunkanayo maa qabaltu kuma dhunkadeen itibaac iyo iqtidaa birasuulina dayashaha nabiga ku dayanayna calayhi salaam nabigana waxyi loogu sheegay inuu sidaa yeelo nagu addoonsaday uma aniga hirgelinaya mooyeene saasaan ajir iyo hawaab ku raadsanayaa ee dhagaxow adiga fii xaddi daatika dhagaxaataa dhagax ah dur iyo nafci midna ma keentid durra ma keentid nafcina ma keenaysid ee annagu waxaan ajir ku raadsanaynaa ficilka nabiga meeshuu nabiga sameeyey iyo wuxuu maray mara taas ajir naga tahay buu ka taas wuxuu ka wadaa marka cumar radia allahu canhu waa ximaayat tawxiid tawxiidkii buu ilaalinayaa waa qaci daabir wataniya alwataniya sanamka kuwii caabudi jiray odayaashii waxbaa weli ka nool saxaabo wey dad baa soo gaaray dhagax la caabudo oo asal iyo ay u lahaayeen caadi iyo curfi iyo dhaqan ilahay kayrkii la caabudi jiray si walbaa looga fujiyey oo looga reebay in marka dhagaxan asaga ee la dhunkanaayo ee dadku ay cariiriga isku yihiin qofka uuna qalbigiisa gelinin aleelaha dhagaxan nooc cibaadaa buu leeyahayoo bur iyo nafci buu leeyahay waxba uu kuu tari karaa oo danahaadiibuba kuu fulin iyo xaajaadkaadii qofka halkaa inayna gelin oo deena caqiida xumayna ku dhicin darteed ayuu cumar wuxuu leeyahy laa yaduru walaa yanfac dhib iyo dheef midna ma leh ee waxaa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baan kaga dayanaynaa nabigan calayhi salaatu wasalaam asaguna waa loo tashriiciyey oo xataa kacbada ka weyn iska dhaaf xajarasad kacbada intaa leeg ee sharafta leh sharafta ay leedahay qaabkii iyo intii uu nana oggolaaday bese unbaan la imaanaynaa ilaahay baanu ku caabudaynaa ilahay baan ku caabudaynana ee dhagax iyo xajar iyo kacbad midna cibaado ayada waxba kama siinayno walidalika ilahay muxuu yihi subxaana wa tacaala falyacbuduu rabba hada albayt ma dhihin beytka iyo kacbada caabuda ee wuxuu yidhi falyacbud rabba hada albayt kacbada rabbigeed baa la caabudayaa oo loo hogaansamaya oo la raacaya oo hidyigii nabiga lagu raacaya calayh salaam ee xajarku waxba ma keeno waxbana ma dheefiyo zaada haaruun fii riwaayati qaala camr xaddaanii bimila zayd bn aslam can abi an aslam xadana mxamed bin abubakr muqadam xadana xamaad bin zayd an ayub can naafic an ibni cumar ana cumar qabala alxajara xajar asad buu dhunkaday wa qaala wuxuu yidhi innii laa uqabiluk waan ku dhunkanaya wa innii laa aclamu waxaan ogahayna oon yaqiinsanahay annaka xajaru dhagax inaad tahay walaakinii ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arko yuqabiluka ku dhunkanaya qaala xadaanaa khalf binu hishaam wاlmuqadimiyu والمقدمي وابو كامل وقتيب بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول بن سليمان عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رايت الاصلع ninkii hiiraalaha baan arkay buu yidhi cumar buu ku wadaa yacni cumar bin khadaab buu ka wadaa alaslac hiiruu lahaan jiray marka wax dadka qaar ayna jecleen in lagu dhaho haddaad is leedahay qofkan kaftanna waa inaga dhexeeya kamana cadhoodo waa la iskaga dhihi karaa maamayaa qaar oo qof aad oga ba'ayso inaad ku tidhaahdo iyo dhihi waa caadi waa lagu dhahaa dhib oma arki iyo kudhihi marka cumar wuxuu ahaa hiiru lahaa marka hiiradiisi buu ku sheegayaa hiiradu marka ceebna maba keentaba sideeda dadka qaar baa cuqdadka qaba oo inay faydaan dhibaato badan kala kulmaaya dhibaato badan kala kulmaayo oo ay nafsiyaadkiisii xataa saamayn ku yeelatay ah, nafsiyaadkiisi ay saamayn ku yeelatay oo saska qaba saska qaba marka salaca iyo hiiradu ceeb ma aha bale carabtu agteeda wuxuu ka ahaa maxmuud wax la jecel yahay oo la jecel yahay buu ahaa walidaalika nin baa wuxuu leeyahay islaantiisii buu la hadlayaa wuxuu leeyahy falaa tankixi in faraqa dahru baynana aqama alkhafa waalwajha laysa bianzaca saasuu leeyahay naagtiisi wuu dardaarmaya wuxuu leeyahy haddii ilaahay amarkii aan kala tagno oo zamankana kala geeyoon dhinto ha guursannin ha guursannin aqama alkhafa waalwajha mid qadaadka tima ku leh oo timihiisa hoos u dhaceen ilaa qadaadka tima ku leh ama mae fooda timihiisa usoo baxeen weji yaroo wejigiisa qayb ka mida ah tima uu soo gaaray labadaas midna ha guursanin laysa bianzaca aan hiiro lahayn ah, nin hiiro leh dhac tiri dakaha iyo muxuu ahaa maskaxdiisii tusaysaa iyo fikirkiise kaas ku daal buu leeh nin baaba saas naagtiisa kula dardaarmaya calaa kullin wuxuu leeyahay cabdulaahi binu sarjas ra'aytu alaslaca ibna cumara yuqabilu alxajara asagoo dhunkanaya xajarul aswad wayaquulu leh hadda dadka qaar baa lacag ku bixinaya sooma sidai hiirada iskaga tirtiri lahaayeen qaar baad maqlaysa abreshin baa la geliyey oo dhibaato badan bay la mareenoo culays badan baa ka haysta war waxa waxba maaha dhib ma laha timo yaroo buubay yar wakhtigaa waxba kaa qaadin oo ka fikirin fikirkaada meelo kala gasho meelo kala gasho ayib wayaquulu wallaahi inii cumar baa yuqabilu xataa intuu dhunkado yuqul wallaahi innii la waan ku dhunkun ama ku shumin waxa tirahdad wa innii aclamu waxaan ogahay annaka xajar dhagaxina tahay wa annaka laa taduru walaa tanfac inaada waxbana dhibin waxbana anficin walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allah alay slam haddaan arkin nabiga oo qabalaka ku dhunkaday maa qabalta kuma dhunkadeen wa fii riwaayati almuqadami wa bukaamin ra'aytu usaylix tasqiir alaslac tasqiirkuna taxqiir ma keena xataa mararka qaar tacdiim buu keenaa tacdiim iyo ayuu keenaa qala xadana yaxya bnu yaxya abu bakr bn abi shaybata wsuhayr bn xarb bn numayr jamiican can abi mucaawiyata qaala yaxya ahbarana abu mucaawiyata can acmash can ibraahim can caabis bn rabicata qaal ra'aytu cumar baan arko yuqabilu lxajara wayaquul inii la uqabiluka waaclamu anaka xajar walowlaa anii ra'aytu rasuula yuqabiluk lam uqabil kuma dhunkadeen xadana abu bakr bn abi shayba wsuhayr bn xarb jamiican can wakiic qaala abu bakr xadana wakiic can sufyaan can ibraahim bn cabdilacla can suweyd bn hafala qaal ra'aytu cumar baan arko qabala alxajara waltazamah intuu dhunkaday uu isku duubay saa iskugu dhajiyey wa qaala wuxuu yihi ra'aytu rasuula allah rasuulka ilaahay baan arkay calayhi salaam oo bika adiga xafiyan ku daryeelaya cinaayo ihtimaam ku siinaya yacni ihtimaam ku siinaya nabigoo ku danayn ayaan arkay buu yidhi oo ku dhunkanaya qala wxadaanii moxamed bn muana qal xadana abdiraxman can sufyan bihada isnaad qaal walakinii ra'aytu abaalqaasim sala allah alay slam baan arkay waa nabiga bika xafiyan ee bika adiga muctaniyan wamuhtaman ihtimaam iyo cinaayo ku siinaya walam yaqul waltazama muuna sheegi wallah aclam wbilahi towfiq sal allah wslam ala nabina